بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الخلع خلع مبابيه خلع وحل إلى فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له inuu ninku xaaskiisa faaruqo kuna faaruqo wax bedel ah oo uu ka qaadanayo yacni inuu dalqadihii kaga bedasho wax kaga bedashaa khulac la yidhahda oo isfurato haweentu dalqadaheeda ay ka gadato khuluc baa la yidhahdaa can ibni cabaasin radi allahu canhuma أن امرأة ثابت بن قيس ثابت بن قيس حاسكسي أتت النبي النبي قوتنا صلى الله عليه وسلم فقال له حيثري يا رسول الله رسولك إلهي ثابت بن قيس منك ثابت لإله ما أعيب عيبين ما عليه كركس في خلق أخلاق نحن عيبين مايه walaa diinin walaa fii diinin diin dhexdeedna ku eedayn maayo ku ceebayn maayo yacni akhlaaqdiisa iyo diintiisa midna wax ka sheegi maayo oo ku ceebayn maayo walaakinii akrahu waxaanse kahanayaa alkufra kufri ayaan kahanayaa fi lislaami islaamnimada dhexdeeda inaan islaamka dhexdiisa ku kufriyo anoo islaamka ku jira haddana kufriyo waan ka baqayaa kufrigaasi ama waa kufrun duuna kufrin oo kufru lcashiir baa laga wada watakfurna alcashiira zawjka iniga zawjkayga inaan ku kufriyo oo ixsaankiisii iyo wanaaggiisii aan garan waayo sidaas daraaddeedna abaaldarridaasi ugu dhacdo anoo muslim ah taasaan ka baqaya yaan kahanayaa macnaha ama bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin kufrigii diinta looga baxayayo ninkan caybkiisa waxaan ka yaab inaan diinta uga baxo walaakinii akrahu lkufra kufra fi al-islam فقال وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين ما علينيسا عليه كركيس ما كعلينيسا حديقته بيرتيسي beer buu marka hore meher u siiyey marka beertii meherka uu kuu siiyey ma ku soo celinaysaa wa fa qaalad waxay tidhi nacam haa waa soo celinaya faqaala wuxuu ihi rasuulula sal ly slam rasuulku wuxuu ihi iqbal alxadiiqata war beerta aqbal oo guddoon wa talliqhaa haweentana fur tatliiqatan hal dalqad ah hal furitaan hal dalqad ah ku fur wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi buu u sugnaaday wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ahayd waxaa dhexdeeda ahayd oo lahu bukhaari u sugnaaday wa amarahu nebigu wuxuu amray haabit wuxuu amray bitalaaqihaa haweentaa furideeda ayuu nabigu amray sal lay slam ayb asalka khulciga oo in haweentu ay isfurato oo ay ninka dalqadaha ka iibsato wax kaga kaga bedelato sidaana ay ku kala tagaan asalka mas'aladu qur-aanka ayaa taqriiriyey mashruuciyadeeda iyo inay bannaan tahay قرآن كأي ربي تبارك وتعالى كشيء في سورة البقرة مركي فريتان كان لها اللي الطلاق مرتان سيدي لو سوى وحا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به tilka xuduudullah xalaal ma aha dumarka waxaad siiseen wax ka mida inaad ka qaadataan ood kaga noqotaan ilaa inay labada isqabtaay ka baqaan mooye inay ilaahay xuduuddiisa toosin waayaan way markaas dee xuquuqdii iyo xuduuddii ilaalin waayaan inay ka baqaan mooye haddii aad ka baqdaan inay xuduudda alle toosin waayaanoo labadii ruux si fiican u wada dhaqmi waayaan falaa junaaxa calayhima fiima ibtadat bihi wax dembiya iyada iyo isaga doona ka soo gaadhi maayo wixii ay isku furato fiima ibtadat bihi wixii ay isku furato macnaha oo macnaha wax weeyaan ay ninka ku heshiiyaan oy siiso markaana uu sidaasi ku furaay isagana way u bannaantao wuu qaadan ayadana way u bannaantao way isku furan kartaa sidaasuu qur-aanku inuu mashruuc yahayna waa maxalu ijmaac waa la isla ogolyahay bakar ibnu cabdillaahi almusani nin la yidhaah ayaa laga soo guuriyaa oo khilaafay bay dhihi jireen oo taabici ahaa laakiin waxa weye masaladu waa masale ijmaaca ah. allahuma khilaafka shaadka naadirka mooye ayib marka goorta uu khulucu bannaanaanayo qur-aanku siduu sheegay xadiidka nebiguna sal lla alay wasalam uu tilmaamayo waa goorta uu ay jirto dhib keenayo labadii ruux ee wada noolaa shiqaaqoodii iyo xuduud dhaafkoodii iyo xuquuqda isku lahaayeen oo gudan waayeen iyo wada noolaanshaloo markii xuduudda la ilaalin waayo markaasuu khulucu bannaanya ama reerkii oo isku fiicanoo wax dhiba jirin in ay haweentu codsato furitaan ooy xaggeeda ka timaado markaa lama ogola iyadoo wax dhiba jirin haddii dhib jiro waa la ogolyahay waxaa ku tusi xadiidka thawbaan oo marfuuca oo nabigu sal lla alay slam ayuma imra'atin sa'alat zawjaha talaaqan fii kayri maa ba'sin fa xaraamun calayha raa'ixat ljanna haweenay kasta oo ninkeeda weydiisata furitaan fii kayri maa ba'sin wax dhiba isagoon jirin haddii dhib ku kallifaya uu jiro markaasi waa bannaan tahay wax dhiboo ku kallifaya iyadoo aysan jirin fa xaraamun calayha ljanna waxaa a فحرام عليها رائحة الجنة وحا حرام كأكور كذا عرفت يؤدقون كالجنة ibn maaja baa soo saaray waana وانا saxiixa صحيحة marka asal ahaantiisa haddayna wax dhiba jirin haweentu inay furitaan codsato lama ogolaa waa dembi weyn haddiise baas jiro oo dhibaata keenaysa ay jirto wada noolaansho la-aan isfaham la-aan dhibaatooyin kale oo kallifaya hadday jiraan markaasi way codsan kartaa xadiidan imra'atu thaabit ibni qays ee meesha inoo yaalla baa ku tusaya waana xaaladda markaa loo jideeyey in ay markaasi ismadax furan karto madaxeeda iyo dalqadaheeda ay furan karto iibsan karayso macnaha sidaas weeyaan ayib culimada qaar ka mid waxay qabaan culimadii salafkee waxay leeyihiin madax furasho waxaa haweenta laga qaadan karaa markii xaggeeda uu ka socdo codsiga furitaanku amaa reerka furiddiisu hadday xagga ninka ka socoto isagu markaasi inuu furiddiina xaggiisa ka timaado haddana uu yidhaahdo waxa la igu siiyo taasi ma bannaanay leeyihin oo taa waxay soo gelaysaa aayadda fii suurati annisaa allah tabaaraka wa tacala uu kaga hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tariثuu الnisaءa karha walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi ma aataytumuuhuna yani dumarka ha xanibina si wixii aada u siiseen qaar ka mida aada uga qaadataan ma ku furayo kumana dhaqayo xuquuq kuma siinayo haddaan ku fur haddaan rabto inaan ku furana wax isii taasaa la diiday walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna wixii aada siiseen qaar ka mida si aada uga soo ceshataan ha u xanibina oo ha uga mancinina ha u ha mancinina yani waxa wey hadaweynta haddaad dhaqanaysana si fiican u dhaq haddaadan dhaqanaynin oodan rabinna iska siidaa وفي سورة البقرة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف aw tasriixun biixsaan waay ama si wanaagsan uhay ama si wanaagsan u siidaa laakiin inaad ka dhigato shay aad xoolo ku raadsato waa ku haysanaya kumana dhaqayo xuquuqna ma lihid xoolo markii laysiiyo umaa ku sii daynaya maya taa iyadaa ah waxay leeyihiin culimada salafka qaar ka mid a ah, maya meel kalena rabbi tabaaraka watacala isla suurati nisa aayaddaa gadaasheeda <clears throat> waa ka lagu soo celiyey wain aradtum istibdaala zawjin makana zawjin wa aataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا والله دوقل waxaa la yidhi haddaad rabtaan inaad haweenay mid kale ku bedelataan oo intaad mid iska furtaan tu kale booskooda soo gashataan midda aad furaysaanna aad xoolo badan horay u siiseen falaa ta'khuduu minhu shay-a wax yar oo ka midana ah ha ka qaadanina haka soo ceshanina ah, ata'khuduunahu buhtaanan baa layidhi ma been abuurad baad qaadanaysaan wa isman mubinan iyo dembi cad wa kayfa ta'khuduunahu oo seed uga qaadanaysaan waa waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin idinkoo qaarkiin qaarka kale uu gaadhay ood isgaadheen ood intifaacsateen ood gogol la seexateen seebaad waxoogaaga yaraa haddana dib ugu hunguriyeelaysaan ood uga ceshanaysa oo wa akhadna minkum mithaaqan haliida ballan adagna ay idinka qaadeen iyadoo waxaasoo dhan jiraa seebaad waxoogaaga yaraa dib ugu hunguriyeynaysaan waay waa la fogeeyey marka meel adag baa lagaga soo hal xaalad baa laga soo reebayoo waa xaaladda shiqaaquna jiro xagga haweentana uu ka socdo xadiidka sida uu tilmaamayo xaaladdaa iyada ah ilaan iyada xaggeedu markaa wax ka socdaan waa la dhihi karaa bay leeyihiin sidaasi culimada salafka rag kamid rag sidaa ku tagay macna tayib xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey oon ka faa'iideysanay waxa haweentu soo celinayso ninka u celinayso waa wixii uu siiyey beertii uu meherka u siiyey soo celi baa la yidhi way celisay isagiina sii daa la yidhi waxaa deliishaday xadiidka lafdigiisa furtaasi culimmada qaarkoodoo qaba khulcigu waa dalaaq waana u tegi doonaa masalada iyada macna abu daawuud wuxuu soo saaray oo caaisho ka warinayaa xabiibata binti sahlin in gabadhaa la dhihi jiray magaceeda haabit ibnu qays ibnu shammaas baana qabi jiray fadarabahaa fakasara bacdaha wuu garaacay markaasuu jidhkeeda qaar ka mida jabiyey فأتت رسول الله صلى salaad subax kadib ay nabiga u timi sallallahu alayhi wasallam fashtakat ilayhi markaasay nabiga u dacwootay hadii rasuulullaahi uu ninkaas lama noolaan karo laa ana wala thabit bit aniga iyo thabit toona bimaana thaabit iyo aniga ma wada noolaanayno wax tayib markaasuu uu nabigu sallallahu alayhi wasallam thabit u yeero wuxuu ku yiri khudh bacda maaliha wa fariqha xoolaheeda qaar ka qaado iska siidaa markaas wuxuu yiri wayasluhu dalika ya rasuul allah oo rasuulka ilaahay taasi ma soconaysa ma haboonta haweentina xoolihii qaar ka qaato haa rasuulku sallallahu alayhi wasallam naam markaas wuxuu yiri fa inni asdaqtuha hadiqatayn wa huma bi rasuulka ilaahay laba beerood baan meher u siiyey labadii beeroodna gacantooda ku jiraan wali wali yada haysto gacanteeda ku jiraan markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam khudha wa fariqha labadaada beerood qaado iskala sida fa fa'ala sidii buu yeelay xadiisku kaasoo wali abi daawud abu daawud waxa uu sugnaaday wa tirmidhi iyo tirmidhi wa hasanahu wa tahsiniye anna imra'ata thabit ibn qais اختلعت وخلعتي منه ثابت حقيسه كخلعتي بل قديه بي كغدتيو way isfuratay fajacala an-nabiy nabigu wuxuu yeelay sallallahu alayhi wasallam ciddatahaa ciddadeedii wuxuu ka dhigay xaydatan hal xayd ah. hal mar inay dhiigga hesho buu ciddadeediiba ka dhigay sanadkiisa waxaa ku jira ziyaadadaasi abu daawud iyo tirmidi ay soo saareen nin la yidhahdo camr ibnu muslim aljanadi oo jumhuurta culimada xadiisku ay qabaan inuu daciif yahay ciladaasaa ku jirta sanadka dacfi baa ku jira waxaa kaloo la isku khilaafay sanadka ziyaadadani xadiiskani ma mursal baa mise waa mawsuul ama musnad taana waa isku khilaaf adiga hadduu mursal noqdo iyo hadduu musnad noqdo iyo haddii sanadka bacfi ku jiraba sida sheekh albani caleyh ullahi uu leeyahay xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid u markhaati kacayso inuu sugan yahay ku tusaysa waa ziyaadadaa dambe wey macnaha xadiiska qaybtiisa hore mara ziyaadadan hadda meesha taal markaasuu wuxuu keenay xadiidka rubayic binti mucawid waxay tidhi haabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa xaaskiisa garaacay markaasuu gacanta ka jabiyey magaceedana waxaa la dhihi jiray bay tihi jamiilat ibni cubaydila jamiilat ibni cabdillaahi bni ubay baa la dhihi jiray walaalkeed baa u yimid marka nebiga sal ly sl isagoo u dacwoonaya markaasuu nebigu sal lay waslam wuxuu u cidiray haabit haabit ilaan dacwaa la keenay markaasaa nebigu wuxuu ku uhi sal lay waslam khudi aladii laha calayka wakhalli sabiilaha aa war wixii aad horay u siisay ka qaado iskana siidaa faraha ka qaad rasuulku sidaas amray sallallahu alayhi wasallam waayahay buu marka rasuulku marka wuxuu amray an tatarabbasa haydatan waaxida hal inay xayd ah ama hal caado inay tirsato ayuu rasuulku amray sallallahu alayhi wasallam nasaa'iba soo saaray sanadkiisuna ala shart al-bukhari wa sahih kuyahay sida sheekh albani cali raxmatullah uu tilmaamay xadiidka marka ka mid ah xadiidu rubayc binti mucawid baa markhaati u ah lafdigan abu daawud iyo tirmidi ay soo saareen kaasaa markhaati u ah oo macnaheedu waxa weeye haweenta isfuratay oo dalqadaheeda iibsatay oo sidaa ninka ay ku kala tageen saddex dhiig tirsan mayso saddex caado tirsan mayso hal caado basay ku ciddo baxaysaa sidaadii loo kala tago hal caada hadday hesho caadada markay ka qabaysato bas waa ciddadii wayba ka baxday sidaasay ziyaadadani tilmaamaysaa sidaas ayay ziyaadadani tilmaamaysaa siyaad sidaa iyada ana ee muxuu ahaayey waa masale khilaaf ku jiro waa masale khilaaf ku jiro culimadu waxay isku khilaafsan yihiin sideedaba khulucu ma faskhiba mise waa talaaq fasakha iyo talaaqa farqibaa udhaxeeya fasaqa iyo talaaqu waxay ku kala gedisan yihiin haweenta haddii la fasaqo hal caaday ku cidda tirsataa baynamaa haddii la furo saddex caaday ku cidda tirsataa waxaa kaleeto oo iyadana ah haddii haweenta la fasaqo fasaqu saddexdii dalqadood midna ma ah saasu macnaa saddexdii dalqadood midna maaha maalan haweenay laba dalqadoodoo hore lagu furay ayaa la fasaqay ninkii dib may isu guursan karaan way isu guursan karaan laanna fasaqani dalqad ma ah fasaqu dalqad ma ah marka taana waa la mid xukumkaana fasaqa iyo dalaaq waa ku kala gedisan yahay baynamaa hadduu furi lahaa dalqadii saddexaad ay tegi lahayd haddii la fasaqo dalqad ma ah waa un faraaq kala tag un waa xugum labaad oo talaaq iyo fasaq ku kala waxaa kaloo ay ku kala gedisan yihiin fasaqa waxay leeyihiin shardi uma aha in ay caado lahayn oo sunni uu yahay talaaqa sunniga la yidhaaha laakiin talaaqa isaga waa inuu sunni yahay ama waa inuu yahay sida inoo soo socota inay ay ay muxuu ahaayey ay ku jirto tuhri uusan ugu galmoonin saasaa lagu furi karaa amaa fasaqa waa ka gedisan axkaam fara badanoo noocaasay marka ku kala gedisan yihiin marka waxaa la isleeyahay ma fasaq baa khulucu mise waa alaaq jumhuurtu waxay qabaan fasaqu waa alaaq sidaa marka la yidhaahdo wuxuu noqonayaa haweentii la fasaq waxaan ujeeda khuluca ee isfuratay saddex dhiig bay tirsanaysa sooma khulucaasina waa dalqad oo dalqadhaan baa loo xisaabinaya sidaa jumhuurta qaba ama sidan haddii xadiisku uu ku tusayo oo ah inay hal xaydo keliya ku cidda tirsanayso bimacnaa fasaq baa laga soo qaaday xugumi fasaq waa la siiyey axkaamtii kalena way la way qaadanaysaayo sidaana waxaa ku tegay alimaamu axmed isxaaq abu thawr alimaamu shaafici laba qowl buu leeyahay mid ka mid a ibnulmundir iyo shawkaani iyo keyrkood baa rajaxay oo waxay leeyihiin khulucu laysa bialaaqin wainama huwa faskun wabidaali haweenta khuluca ay ku kala tageen ninkeeda waa marka koowaadee hal dhiig basay tirsanaysaa kadibna ciddada way ka baxaysaa way guursan kartaa waa xugum waa marka labaade ninka ay sidaa ku kala tageeni ninka ay sidaa ku kala tageeni oo ay khulac ku kala tageen hadday damacdo inay dimcaan dib dambe inay isu guursadaan way heli karaan khuluciina dalqad ma ahayn xagee ka qaateen qur-aanka laftiisaan ka qaadanay bay dheheen qur-aankan ka qaadanayo allah tabaaraka wa tacaala fii suurati albaqara wuxuu yidhi alalaaqu marataan halkaasoo laba dalqadood laguma sheegin waxay leeyihiin intaan dalqadii saddexaad la sheegin oo ugu dambaysay baa waxaa la soo geliyey xukunkii khuluca sooma aayaddan hadda markaynu akhriyaynay oo ahayd muxuu ahaayey walaa yaxillu lakum an taakhuduu mima aataytumuhunna shay-an ilaa an yakhaafaa anlaa yuqiima xuduud allah waxay timid intaan la gaadhin fain طallaqahaa falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan kayr oo dalqadii saddexaad marka aalaaqu marataan aalaaqu marataan he faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan waxaa ka dambeeya ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله صلى سيد الأول وحليه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أو طلقت دي صدحيد صلى هذه مركة خلع ودلقيه أفر دلقضوب بين الله بليه ulcuna oo dhexda lagu sheegayna waa dalqad saddexaad fa in tallaqahaana dalqadii afraad bay noqon lahay sidaas daraaddeed khulucu laysa bitalaaqin wa inamaa huwa faskun alaaqna loo ictibaarin maayo waa xukumka kale ka dhalanaya wey khulucu waa fasaq ee dalaaqda macnaheedu waxa weeye misaal ahaan ninku hadduu haweenaydiisa maalan laba dalqadood hore ku furay ayadoo hal dalqadi ugu laaban tahay ayay haweentii khulcatay waxay ku heshiiyeen inuu wax siiso kadibna sidaasay ku kala tageen dib dambay damceen inay isu guursadaan ma isguursan karaan haddaan idhaano khulcu waa fasaq way isguursan karaan haddaan idhaano khulucu waa talaaqna isma guursan karaan saas macana waxaa raajixa marka inuu khulucu yahay inuu fasaq yahay uusan talaaq ahayn wabitaali talaaq loo ictibaarin maayo dalqadna maaha waa midda labaade ciddadiisu waa hal caado ee saddex caado maaha sida dalaaq oo kaleeto sidaasaana raajixa ah ra'yiga ay ku tagaan alimaamu axmed iyo abu isxaaq waxaanu isxaaq ibnu raahwiya iyo keyrkood yaa xoog badan imaamu shaafici labadiisa qowl mid ka midana wey sidaasla xoog badan oo inuusan dalaaq hayn وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده waxay isla ogol yihiin culimadu culimadu waxay isla ogol yihiin kuwa qaba khulucu waa talaaq iyo kuwa qaba khulucu waa fasaq labaduba waxay isla ogol yihiin hadday wax siiso oy sidaa ku kala tagaan inuusan lahayn khiyaar soo ceshi iskama soo ceshan karo khiyaar soo ceshi way isguursan karaan hadday iyadu raalli ku tahay laakiin rajactu iyo waan ku soo ceshaday intay ciddada ku jirto waa war kaa dhammaaday waay laanna laba arrimood iskuma heli karti inaad xoolana qaadato wixii aad xoolaha ku qaadatayna aad milkidood iska soo ceshan karto xoolaha maxaad ku qaadatay nin akhyaaraho caadi dumarka ishaweenta isaga furay haddaad ahaan lahayd oo sii ahaanteedaa isaga furay xaq waxaad u lahaan lahayd intay ciddada ku jirta inaad rajactu dhah sooma laakiin xoolaad qaadatay markaad xoolihii qaadatay oo haweentii xoolihii ka qaadatay bay iska tagtay saadan u dhaqaaqday baa waxa u dhaqaaqdo waxa tir rajactu wadii xoolaheedii meel bilaasha kuma dhicin ya lagu kulmin maayo in xaqaana lagu siiyo xoolana lagu siiyo adigu laba mid dooro ama xaqu rajca dooro ama xoolo dooro laakiin isku yelimis waa maxalu ittifaq way taawali sida ogoli sidaas daraaddeed ninkii haweenay fura oo xoolo ka qaata ama meherkii cafi yidhaahdo sidaa ku fura ama xuquuqkeedu ka tanaasushay ku furaay waa khuluc sidaa hadday ku tagtana soo ceshi xaq uma leh ayadoo hadday ku qanacdo inay dib iska guursataan waa ridaheeda laakiin xaqi rajciyadee raggu lahaayeen wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna malihid adugu taa iyadaa way isla ogolyihin culimadu labada rayiga alaaq haddii la yhahdo faskh haddii la yhahdo way isla ogolyihin taas iyada macna ayb وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه رواية في طريقة كتمت وابن ماجه وصوصاري وحاكسوا أن ثابت بن قيس كان إنها دميما من صالح آه دميما والدال لقد قوي ذال ما ذال أو دبيع وتا دميم كواروح عيوه لكن مركي الدال لقد قوي دبيع لقد قاضه دميم وروح فوشح طيب kaana wuxuu ahaa damiiman wa anna imra'atahu haweenaydiisuna qaalad waxay tidhi lawlaa makhaafatu allah ilaahay cabsidiisu haddayna jiri lahayn aan alle ka baqayo idaa goortii dakhala uu galo calaya korkayga la basaqtu waan ku tufi lahaa candhuuf baan ku tufi lahaa fii wejhi wejigiisay tii haddaana ka baqayni nacaybka ninkaa ii hayabay saaduu usoo galaba wejigaan candhuuf kaga tufi lahaabay ti riwaayadaasi ama ariiqaasi camru shucayb an abiihi can jaddihi oo ibnu maaja uu soo saaro ziyaadadaa wata uu fool xumaa haddaan ilaahay ka baqaynina wejigaan candhuufka ka tufi lahaa ziyaadadaasi waa ziyaado daciifa ah, ma sugna saas wey waxaa ku jira sanadkeeda nin la yidhahdo alxajaaj ibnu arta ah oo mudallis ah can buuna ku wariyey sanadkeedu marka waa daciif mana sugna sidaasuna shekh albani caleh raxmatullah ku daciif weli axmed axmed waxaa u sugnaaday min xadiidi sahl bni abi xakmata ah, xaggiisa xalu ka ahaaday axmed wuxuu isaguna wariyey qisaduu wariyey wuxuu siyaadiyey wa kaana wuxuu ahaa daalika arrinkaasi awala khulcin khulci ugu horreeyey fi lislaami islaamka dhexdiisa khuluc islaamka dhexdiisa dhaca taasa qisadaasi haabit iyo xaaskiisa ugu horreysay buu taana siyaadadaa axmed uu wariyeyna iyadana sanadkeedu waa daciif oo xajaaj ibnu arta laftiisa ku jira mudallisu can caneeyay labada siyaade uu dib ka keenayba labadu waa daciif saasuma macna midda ahmed uu soo saaray midda ibn maaja labadu waa daciif ama taa hore abu daawud iyo tirmidhi iyada waa sheegnay inay bi shawaahidiha ku sugan tahay macna oo hal xaydo inay ku cidda tirsanaysa taa iyada way sugan tahay tayib xadiidkaasi riwaayadkiisa qaar ka mid ah waxaa ku soo arooray oo xusid mudan ninku reerkiisa haddii ay ay isla fahmaan inay wax kala qaataanoo sidaa uu ku furo wixii uu siiyey meher ahaa inuu ka qaadan karo ka soo ceshan karo waa laysla ogolay laakiin wuxuusan siinin oon isaga ka soo jeedin ma shardiyaysan karaa oo siyaado ma ka qaadan karaa su-aashaasaa las weydiinaya ibn maaja wuxuu soo saaray fii xadiidi ibni cabaas wuxuu ku siyaadiyey nebigu inuu ku yidhi sal alay wasalam walaa yasdaadu ma siyaadsanayo meherkii uu bixiyo wuxuu siiyey ka badan kama qaadanayo waana saxiix siyaadadaas bayhaqi baa sidoo kale soo saaray can cataa iyadoo siyaadadaasi mursal ah oo nebigu markuu ku yidhi sal ly slam gabadha ataruddiina calayhi xadiiqatahu beertiisiina ku celinaysaa ayaa waxay tidhi nacam wa ziyaada haa weliba siyaadaan ugu darayaabay tii markaasaa nabigu wuxuu sal alayhi wasallam ama ziyadatu falaa siyaadada maya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam siyadada maya ah intii suu soo celi xaafid baa xoojiyey sheekh albani waana sugan tahay siyaadada ka badan inaan la qaadan karaynin xadiisku waa sugay tayib inay siyaadadaasi xaaraam tahay oo la qaadan karaynin waxaa ku tagay alimaam imam abu hanifa ahmed ibn hanbal ishaq ibn rahawiya حديث ziyaadadiisaasayna daliishadeen waana sida وانا سيده waana sida sawaabka qolyaha kale waxay deliishadeen ee banaynaya waa jumhuurte aayadda waxay yidhahdeen cumuumkeedaan daliishanayna falaa junaaxa calayhima fiima iftadat aayaddu waa camid wax kastoo isku furato marka waxeedii ay ninku bixiyey noqon kartaa wax ka siyaasan bay noqon kartaa halkaasay mariyeen maalig iyo shaafici laakiin imaam maalik caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay lam ara axada miman yuqtada bihi yamnacu dalik culimmadii lagu dayan jiray ee hore axad ka kamidoo diiday ma garanayo buuri ziyaadada qaadashadeeda laakin buuri laakinahu laysa min makaarimi alakhlaaq buuri akhlaaqda wanaagsan ka mid ma ah inaad ruuxii waxaad siiso adig kaasoo soo jeeda la garay laakiin waxa waxaan ahayn inaad saarato oo tidhaahdo ilaaba ilaaba halka ha la iisoo dhigo akhlaaqda wanaagsan ma aha buu ihi imaamu maalik caleyh raxmatullah isagoo qaba inay bannaantahay buu haddana leeyahay akhlaaqda wanaagsan kuma jirto adiga masaladaasi waxay u xoog badan tahay wixii ka siyaasan wixii adiga kaa soo jeeday wixii ka badan inay xaaraan tahay saasuu xadiidku nasbiya oo ku tusaya macnaha ayib aayadda ay daliishadeenna waxaa la leeyahay waa caam xadiidkaana khasisay falaa junaaxa calayhima fiima iftadad waa caam laakiin xadiidka ayaa khasisayoo wixii ziyaadaa inaan la qaadan karin xadiidkaa caddeeyey nas caam iyo nas khaasana tacaarud kama dhexeeyo sidaas way macnaha marka dumarka wuxuu ahaayey inta la guursado oo la mehersado kadibna la laleeyahay intaasoo kunoo dollarkeen muxuu ahaaye madaxa gado labaatan kunoo dollar soddon kunoo dollar ha lay siiyo haddii kale mana dhaqayo mana dhigahay warkaasi war soconayo maaha warkaasi war soconay gaardaalho isagaba lasoo biilaba oo la irsaaqo ayaa markii layla war gabadhii ama sida u dhaanoo dhaq ama dhigoo faraha ka qaad baa wuxuu leeyahay intaa hala ii keeno waxaa laga yaabaa xataa weligii inuusan meher siinin weligiina biil siinin marashana siinin intifaacsaday oo xaasaystay haddana markii war sida u dhaan la yidhahdo maya maya maya halkaa intaa hala soo dhigo wayahdamu waxay noqdeen barag baa ka ganacsado ah rag baa waxay fi islaam kastoo kasto yurub u socotay maraykan bayba dhexda u fadhiyaan dak waa lama meherin kadibna haweentii tagtay isagii meeshan joogaa oo iska tagtay xagga markay tagta la soo gaari waa la rafaad way baryi marka walaalow haday soo soo gaari karnay faraha iga qaad maya maya maya maya toban kun oo doon soo dirbule tukanu saa ku sameyn oo tukanu rag baaba ka tahay barnaamijka markaysa caadi maaha marka akhlaaq xumada waayaan taagan bay ka mid tahay akhlaaq xumada jirta ayay ka mid tahay macna marka waxyaalaha noocaas oo kale ah meel wax laga raadiyo maaha risiq lagama raadiyo meelahaas ruuxan haddaad isfahantaan oo dhaqi kartana dhaq haddii kaleetana si akhyaarnimaa ku siidaa daa sidaasuu qur-aanka rabbi nagu faray tabaaraka wa ixsaan tasriix bimacruuf aw ihsan usawafal xuquuqdi bixi halaga helo wayso wala waysoma si walaagsan isaga siidaa laakiin wixii sidaa khilaafsan dariiq saxma عن ابن عمر رضي الله عن باب الطلاق طلاق وبابه طلاق وفردي أي بابه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري أبغض الحلال حلال مد اللوغن عيبضيه إلى الله ألا حقيس الطلاق وفرطانك shay xalaal ah alla wuxuu ugu nacab yahay furitaanka روح وري أبو داود أبو داود وري وابن ماجه وري وصححه وحنا صحيح الحاكم حاكم صحيح والرجح وحو الرجح أبو حاتم الرازي ويه إرساله حديثك إنه مرسل يهي وحكالو الرجح إنه مرسل يهي أئمة حديثك أوضن بضع ماذا نقول سيدة الإمام الدار قطني بيهقي ابن عبد الهادي منذري شيخ ألباني kulligood waxay rajaxayaan xadiidku in uu mursal yahay saas macna mursalna waa min awaacid daciif sooma sidaas daraaddeed xadiidkaasi waa daciif ciladiisuna waa irsaalkaas wa sababtuna waxa weeye ruwaadda xadiidka wariyey ee irsaaliyey mursalka ku wariyey baa tiro ahaanna ka badan xagga xifdigana kaga fiican qolada musnadka ka dhigisay ee xidhiirsay xadiidka muslim ka dhigtay sidaa ay tahay haddana xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu mulaqinna wuu saxiixinaya daahirka unbay ictimaadeene xadiiska ciladiisa ka qarsoontay culimadaas xadiisku marka xadiis sugan maaha xadiisku xadiis sugan maaha xagga sanad ahaan ma sugna xagga lafdigiisana waa la naqdiyeyo naqdulmatni waxa la yidhahday culimada qaarkood usoo jeediyeen waxay leeyihiin waxaa isdiidaysa waa xalaal allana waa necabya sooma alla shayga uu ummadiisa u xalaaleeyey ma necba marka waxaa isdiidaya adqab ila allah iyo xalaal ma isqabanaysay leeyihi shaygii alla xalaaleeyey waa shay mubaax oo uu raalli ka yahay oo ummadda u ogol yahay wa saasay matniga culimada qaarkood naqdi noocaasi usoo jeeda qaar ka jawaabayana waa jiraan khaiibu lbaqdaadi fii taariikhihi wuxuu ku warinayaa oo cali bin abi taalib uu ka warinaya inuu nabigu yidhi sal alla lay waslam tazawajuu walaa tutalliquu fa ina atalaaqa yahtazu lahu alcarshu warguursada guursada oo ha furina maxaa yeelay furitaanka carshiga rabbi baa la ruuxda oo la gelgishe xadiiskaasina waa mawduuc been abuurad ah oo sheekh albani caleyh raxmat ullah fi silsila daciifa sida uu ku keenay waa xadiis daciifa maxaa yeelay iska dhaaf ummadda iyo saxaabada iyo salafkiiye nebigaa furitaanka sameeyey nabigaa wax furay salawatu rabbi wasalaamu caleyh xafsata binti cumar buu furay markaasaa jibriil u yimid nabiga sal alay wasalam wuxuu ku yidhi xafsa soo celi fa innahaa sawaamatun qawaama waa haweeney soom badan oo istaag badan oo salaad badaneh soo celi baa lagu yidhi markaasuu nebigu soo celiyey sal alay wasalam marka nebigaa furitaan sameeyey allaa jideeyey saxaabadii iyo salafkiibaa sameeyey wax buqdiyo ku jira ma leh dhib markii ay timaado sababtiisu timaado uu bannaan yahay macna طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إساgu طلق wuu furay امرأته xaaskiisii buu furay والحاal hiya iyadu xaaidun ay tahay mid caado qabta fii cahdi rasuuli lah sal lay sl nabiga waqtigiisi waqtigii nebiga ayuu xaaskiisa furay iyada oo caado qabta fasa'ala markaasuu weydiiyey cumaru cumar rasuulallahi رسول الله بويدي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أرنكا يعني أرنكي عمر ابن عمر إنه حاسكي صفريده عادة قبت أرنتا ساوحا قاد ابن عمر آبيه وعمر عمر با مركا النبي ويدي أرنتي فقال مركا ساوحا للنبي صلى الله عليه وسلم مر أمر عمر هو ويلكاغا ابن عمر أمر ويلكاغا عبد الله بن عمر أمر أو فليراجعها هسوع الشدو ها امر كسي انه سو عليا هوينتا فليراجعها سو عشدي ثم كدبنا ليمسكها هيستو حتى تطهر الى اي كطاهر نقطه ديغن كقبيسته ثم كدبنا تحيض اي هدنا عاده كلا كدعو ثم هدنا تطهر اي عاده كلا كطاهر نقطه ثم مركا كدب عاده دنب مركا كطاهر نقطه كقبيسته ان شاء هدو دونه امسكها هيستو بعد مركا كدب وإن شاء هدو دولون طلق هفر مركا قبل أن يمس انتوسا أقلمون فتلك تاس العدة عددي وي التي عددا سو أمر الله ألا أو أمري أن تطلق إلا فر لها إيدا النساء الدمر كي لقفره متفق عليه بقاري وسلم صوصا قصة عبد الله بن عمر وحي أهيت حاس كيسيب فري إيدا عاد قبط arrintii baa nabiga gaadhay oo waxaa gaadhsiiyey aabihii cumar baa gaadhsiiyey nebigu amar wuxuu ku siiyey soo celiy soo celiyo markaad soo celisana hay yacni xadhigga ku hay waayo ha furi dib ha u furi ilaa ay caadada aada ku furtay ay ka daahir noqotoy ka baxdo ka qabaysatay daahirnimadaa caadadaa ka dambaysa haddana ha ku furin caado labaad ha hesho caadadaa labaadna ha ku furin duhri kale ha hesho duhrigaa dambe markay gasho markaa fur haddaad rabto inaad furto adoon ugu galmoonin oon taabanin haddaad rabto inaad haysatoy kula qumanaatood isbedeshana hayso saasuu nabigu sal lay slam ciddada alla uu amray in dumarka lagu furo waa taas ciddada uu tilmaamayo nabigu sal lay slm waxa weeye fatalliquuhunna liciddatihinna yaa ayuha nabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhunna liciddatihinna dumarka markaad furaysaan nebi allow waxaad ku furtaan ciddadooda ku fura ee ciddadoodu markay soo qaabilsan tahay ciddadooda ku furaay macnaheedu waxa weeyaan dhuhri aadan ugu galmoonin kufur markaasaa ciddada alla uu faray dumarka in lagu furo taa iyadaa waa saasuu xadiisku tilmaamaya wa fii riwaayati riwaayo kale dhexeeda waxaa ku sugnaa oo limuslim muslim u sugnaatay murhu amar falyuraajicha ha soo ceshado uma kadibna liyualliqha ha furo daahiran ayadoo daahir ah aw amase xaamilan ayadoo uur leh yacni waxa weeyaan ama duhri uusan ugu galmoonin ayadoo ku jirta ha furo ama iyagoo uurkeedii soo baxay oo muuqata inay uur leedahay sidaa ha ku furo ayib wa fii riwaayati waxa riwaayo kale oo ukhraa wa fii riwaayati riwaayo kale dhexdeeda waxaa ku sugan ukhraa oo kale oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay ibnu cumarna laga warinayo wa waxaa la xisaabay tatliiqatan baa loo xisaabay hal dalqad ah arrintii uu sameeyeyna hal dalqad baa loo xisaabiyey oo sidaa kaga tagtay xadiidka markaa cabdullahi ibni cumar qisadiisa waxaynu ka faa'iidaysan haweenka marka la furayo waxaa jira dalaaqu laba nooc waaye dalaaq waxaa la yidhahdaa adalaaqu sunni waana dalaaqa waafaqsan dariiqadii nebiga sal ly slam ee qur-aanka iyo sunnada ku sugan dalaaqna waxaa la yidhahdaa adalaaqu lbidciyo waa dalaaqa khilaafsan qaabkii qur-aanka iyo sunnadu ay u amreen in dumarka loo furo haweenta markii dariiqo sax lagu furayo kow waa in la furo ayadoo daahir ah oo aan caado qabin waa marka labaade daahirnimadaasi aad ku furayso intay dhiigga ka qabaysatoy daahirnimadan gashay waa inaydaan is-arkin oo aadan la kulmin oo aadan u galmoolin hadday intaad u galmootay aad ku furto duhri aada ugu galmootay isaguna waa talaaq bidciyuu noqonaya marka ka labaad waa inuu yahay inaadan duhrigaa ku arag midda saddexaadna waa in marka aad furayso aad ku furto hal dalqad oodan saddexda israacinin waa u tegi doonaa haddii aad saddexda israaciso iyadoona waa cisyaan iyo dembiyo dalaaq waafaqsan ma aha muxuu ahaayey qaabkii loo shareecadu amartay in dumarka loo furo culimada qaar baa waxay ku darayaan dalaaqa waa inaad markhaati u samayso markhaati la-aan haddaad dhigtana qaar baa qaba inay muxuu ahaay markhaatiku waajibiya xadiidkani marka wuxuu inoo sheegay hadduu dalaaqii bidciga ah ruuxu ku dhaco haweentiisao caado qabto uu furo maxaa xal ah amar waxaa lagu siinaya inuu soo ceshado amarkaasi inuu waajib yahayna maalik iyo axmed baa qaba fi riwaaya jumhuurtuna waxay leeyihin waa un istixbaab soo ceshiga waajib maaha laakiin amarku asalkiisu wujuub buu faa'iideeyaa saas daraaddeed inuu soo ceshado waa waajib calaa daahiri alamri oo madhabka ibn axmed uu ku tagaya macnaha ayib markuu soo ceshado muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa furitaanka marka uu caadada ku furay daahirnima ka dambayso way qabaysa wuu daynayaa xadhigbuu ku haynayaa weli haddana caado kale helaysaa ma furi karo caadadaa labaad markay ka baxdo duhrigaa labaad buu ku furi karaa marka marka ama hayso ama fur markaas ayib culimada qaarna waxay leeyihiin waa abu xaniife iyo riwaaya can axmed iyo wajhun cinda shaaficiya waxay leeyihiin ma ahe eh, caadada uu markaa ku furay khaladka ah ee uu soo celiyey duhriga ku xiga wuu ku furi karaa alfaada xadiiska qaar ka midana oo gaabisayna sidaa way faa'iideynaysaa laakiin waxaa la dhahayaa alfaada gaabisay ee ka dhigtay caadadii uu ku furayo xaydkuu ku furay duhriga ku xiga ku fur lafdigaasi waa lafdi la soo gaabiyey ruwaadda kaliya duruuqda kalaa faahfaahisay qisaduna hal mid bay ahayd tacadud ma aha laba hadalna nebiga kama soo wada bixin halka ka soo baxay marka waa halka siyaadada wato caadadaad ku furtay soo celi horta duhriga ku xiga ha furin caadada ku xigta ha furin duhriga labaad ku fur siyaadadaasaa maqbuula a ah marka sidaasayna qabaan alimaamu axmed iyo shaafici iyo keyrkoodba saasay qabaan sidaasaana xadiidka daahirkiisa waafaqsan meesha uu ina yidhi lafdiga uu ina yidhi liyualliqha aahiran aw xaamilan waxay faa'iideynaysaa iyaduna yani dalaaqa sunnigae waafaqsan shareecada waxaa ka mid a ah haweenta inaad furto iyadoo uur leh ama uur weyn ha ahaado ama uur yar ma ha ahaado marba haddii la xaqiijiyo inay uur leedahay waa la furi karaa waana laisla ogolyahay intaa iyada inay uur le in la furi karo waa laisla ogolyahay markayna uur lahayn ayaa la rabaa inaad hubiso inayna caado lahayn ah, waa inaad weydiiso ood baadho markaad hubsato inayna caado lahayn ood daahir tahay aadanna ugu galmoonin markaa fur laakiin haska hadegdegin oo sunnada khilaaf ayib waxa la isweydiinayaa cabdullaahi ibnu cumar markuu sidaa sameeyey soo ceshaa la yidhi furitaanka uu sameeyey haweenta caadada qabta uu furay sidaa ma dalqad baa kaga tagtay mise waxba ma tegin riwaayaadka xadiidka way iskhilaafsan yihin qaar waxay leeyihiin furitaankaa waxba lagama soo qaadin qaarna waxay leeyihiin hal dalqad baa tagtay oo loo xisaabiyey waxaa sawaab ah riwaayaadka dhaxaya hal dalqad baa loo xisaabiyey iyagaa xoog badan riwaayaadkaasaana fara badan sidaa waxaa xaqiijiya sheikh albani caleyh raxmat ullahi fi irwaa'i alkhaliil aad buu u dabagalay in uu keeno riwaayaad fara badan waxaana badan riwaayaadka sheegaya cabdullahi ibni cumar hal dalqadii inay ka tagtay waxaa sidaa khilaafsan ibnulqayim oo fii zaadi ilmacaad aad mas'alada isugu taxallujiyey riwaayaadka dhahaya dalqad baa loo xisaabiyey inuu qaarna daciifiyo qaarna uu yidhaahdo daahirkeeda loolama jeedo oo wuxuu maray ibnu cumar wax dalqadoo ka dhacday maba jiraba albaanina wuxuu leeyahay waxaa jira duruq iyo riwaayaad ka qarsoomay ibnulqayim caleyh raxmatullah oo sidaas daraaddeed madhabka uu u maray hadduu arki lahaana ra'yigiisa uu bedeli lahaa buu leeyay adiga irwaan khaliilka iyo zaadulmacaadka meelahaas aad ugagala hadlayaan macnaha sida sawaabkaa marka waxa weeye dalaaqa bidciga ah haweenay caado qabto haddii la furo dalqadi ma dhacaysaa mise waxba ma dhacayaan sawaabku waa inay dhacayso waa inay jamhuurtana sidaa qabo culimmada badankood ra'yigaasay qabaan dalqadaana way dhacday way ka tagtay waxa ku lama waa waa laba dalqadood marka waana sida cabdullahi ibnu cumar la mariyey oo nabigu sal alayhi wasallam uu ku xukumay sida yaani waxa weeye turuqda badankood ay faa'iideynayaan tayib taasina waa midan ah. waxa qabay culimada qaarkood oo weliba selafkii lahoo rag ka dambeeyey laho ibnu hazm iyo sheekh usam ibn taymiya iyo ibn al iyo ayaa waxay ku tageen balaaqa bidciga ah inuusan san cabdullahi bn cumarna waxba kama dhicin bay dheheen wax dalqada kama tegin oo ra'yigaa hore rajaxnay khilaafsan saasay ku tageen waxaa qabay ra'yiga isaga sheekh ibnu baas caleyh raxmatullah sheekh ibnu baas wuxuu qabay dalaaqa bidciga haweenta caado lagu furay wax dalqadoo dhacaysa ma jirto ra'yigaasoo ibnu taymiya ibnu qayimi ugu horreeyey ibnu xasmiyo ayuu sheekh ibnu baas qabay caleyh raxmatullah laakiin sida sawaabkaa wax weeyaan dalaaqa bidciga wuu dhacayaa hal dalqad baana dhacaysa saasa xoog badan sida jamaahirtu ay qabaan wa fi riwaayati riwaaya kale dhexda waxa ku sugan oo muslim muslim u sugnaatay qaal ibn umar wuxuu yiri abdullah ibn umar amma anta adugu talaqtaha wa furtay waahidatan mid aw ithnatayn ama labaad ku furtay halkaasi wuxuuga yaani xaafidku iska soo gaabiyay waxa yahay ibn umar wuxuu ahaa hadii la weydiyo nin xaaskiisa iyadoo caado qabta haddii ibnu cumar la weydiiyo wuxuu dhihi jiray amaa anta adigu dallaqtaha waad furtay waaxidatan mid aw itnatayni ama laba fa ina rasuul allahi sal alay wasalam rasuul alleh amaranii wuxuu i amray an uraajicaha inaan soo ceshado anaa sidaasi ugu dhacday haweentayda caado ku fura iyadoo qabta rasuulkuna wuxuu i amray inaan soo ceshado uma kadibna umsikaha inaan haysto حتى تحيض إلى أي كعادة حيضة عادة أخرى أو كلا ثم كذبنا أمهلها وسقيا حتى تطهر إلى أي هدنا ظهرك لك قادة كطاهر نغط ثم مركا كذبا أطلقها فريا قبل أطلقها وفريا قبل أن أمسها إنسانا تابنين أقلمون آه. أنه سلاس النبي أفريو سلاسا سميوي معنا وأما أنت أذوه طلقتها وفرت حاسكا ثلاثا صدح بعد كفرت anigu dalqad bay ahayd waxay dalqadii markay iga dhacdayna soo ceshaan la yidhi sidii baana yeelay adiga soo ma ah. faqad dallaq fa amma anta dallaqtaha waad furtay talaatan saddex baad ku furtay faqad casayta rabbaka rabbigaa baad caasiday fiimaa amaraka bihi wixii uu ku amray baad rabbigaa ku amar diidood amarkiisii khilaaftay oo min talaaqi imra'atika xaaskaaga furiddeeda amarkii alla ku siiyey ee ku saabsanaa xaaskaaga furiddeeda yaad alla ku caasiday oo muxuu yahay ya saddex dalqadood baan israacisay waa rabbigaana wuxuu ku amray qaabkaa wax ha u furin sooma saas daraaddeed rabbigaa waad caasiday qaabkii dumarka u fura la yidhina umaadan furin halkaa waxaa laga qaadan ninkii saddex dalqadood israaciyey oo saddexdii baad ku furantay yidhi waa caasi waana dembiile sidaana rabbi ma fariyo in dumarka loo furo wuxuu alla afaray wuxuu faray in dalqadaha la kala qaadqaado oo midba mar la rido wuxuu rabbi yidhi aalaaqu e marataan aalaaqu asha ku jirtaay cahdiyaa la yidhaahdaayo cadi dikriga waa dalaaqii laga soo hadlayay ee ninku xaaskiisa uu ku noqon karay aalaaqu furitaanka dumarka lagu noqon karaay maratani waa laba goor sooma marka koobaad baad furi waad ku noqon kartaa marka labaad baad furi waad ku noqon kartaa marataani waa marka talaaqaasi waa talaaqa rajciga wey haweenta lagu noqon karayo qur-aanku muxuu yidhi marka marataani buu yidhi sooma laba goor haddii lagu yidhahdo laba goor shaygan samee ama laba goor hadalkan dheh maxaa lagaa rabaa inaad mar dhahdo mar ka dambaysana dhahdo sooma marataani saas waay haddaan ku idhaahdo laba goor tasbiixso laba goor tasbiixso maxaa laga rabaa inaad tidhaahdo subxaan allah waa mar haddana mar kale subxaan allah maratani sidaa waay laakiin haddaan ku idhaahdo war laba goor tasbiixso oo tidhaahdo subxaan allahi maratayni amarkii ma qaadata ya meeshaan ku war laba goor tasbiixsaa waxaa tidhi subxaana allahi laba goor ah. soconaya warkaas maya marataani waxay faa'iideynaysaa mara bacda mara soo ma marka dalaaqu waa inuu mar dhaco dalqadii kalena waa inay mar kala dhacdo haddaadse tidhaahdo labaad ku furan tahay ma marataan baad ka dhigtay marataan maadkan hal mar baad ka dhigtay soo ma marka yani lama dhihin aalaaqu alqataani lama dhihin aalaaqu alqataani lama dhihin waxaa la yidhi aalaaqu marataani waa laba goor oo kala dambaysa mar buu dhacaa dalqada labaadna mar kaley dhacdaa soo laba goor ma dalqadii saddexaad aawe way dambaysaa marka fain allaqahaa waa dalqadii saddexaad xagga dambay ku imaan doonto ama faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan baa dalqadii saddexaad saddexda dalqadood marka inay kala joogjoogaan oo kala dambeeyaan oo midba mar dhacdo buu qur-aanku amray ma fahamtid marka faqad casayta rabbaka fiimaa amaraka bihi min alaaqi min talaaqi imra'atika saddex dalqadood iyo laba dalqadood nin israaciya waa caasi dalaaqiisuna waa khilaafsan yahay dalaaqii shareecadu amartay sidaana waxaa ku tegay alimaam axmed ibnu xambal caleyh raxmat iyo keyrkii shaafici iyo shawaaficdi waxay qabaan hadduu saddexda israaciya hadduu labada israaciyaba oo yidhaahdaba dembi mee waa iska mubaax laakiin nusuustu waxay faa'iideynaysaa inuu dembi yahay khalad maya laysmana raaciyo dalqada saas wey mid baa la ridaa kadibna jaaniskaagaa la qaataa maxaa yeelay allah tabaaraka watacala sooma dhih lacalla allaha yuxditu bacda dalika amraa wax kasoo cusboonaysiiyo inaad isbadashaa dhici karta sooma marka haddaad isbedesho haweentii shalay aada furtay qalbigaagu isbedeloo dib u jeclaato inaad soo ceshato rabto qalbigaagaa isbedelay shaygii si aad meel dhow uga soo ceshato haweentii ha iska fogeyne lacala allahu yuxditu bacda dalika amran hal dalqada ku siitaa jaanis kaaga qaado haddaad isbedesho rajactu dheh ah, kaagama fogaanine ragna kaamayna geline haddii kale rag jeebkiibay kaa gel rag jeebkii wax kaa galina waa adkaaday sooma ah, way fogaan ha fogeynine aayar hal kufur iska sug inta ciddada ka baxaysa haddaad isbedesho khayr haddaad isbedeli weydana tiibaaba ku filan oo tagta tu labaad iyo tu saddexaad inaad ka dabageyso waa baahnaba taasaa ku filan way ku tagta sooma haddii taas aad qaadatood soo ceshato ta labaad haddana jaaniskaaga qaado taa haddaad jaaniskaas lumisood mar saddexaad furto warku waa dhammaaday sooma markaas laakiin haddaad tidhaahdo saddexdii waad ku tagtay Ah, saddexdii iyo ziyaadihii suubisba isku qaado ah, walaayaa ku haysata marka facqad casayta rabbaka cabdullahi ibn cumar macnahaasuu marka tilmaamaya isla macnaha mid la mida ah wuxuu ka sugan yahay cabdullahi ibn ninka la yidhaahdo cabdullahi ibn cabbaas radi allahu tacala canhu oo mujaahid baa wuxuu warinayaa cabdullahi ibn cabbaas baan la joogay nin baa u yimid buu yidhi wuxuu yidhi inahu tallaqa imra'atan alaaan ibnu cabbaasow ninkan kuu yimid isagaas ka wada ninkan kuu yimidi haweenaydiisii uu saddex ku furay mujaahid wuxuu leeyahay fasakata xataa danantu annahu raadduha ilayh ibnu cabaas marka waa aamusay shib ilaa aan istidhaahdaba talow madib buu ugu celin doonaa markaasaa wuxuu idhi yanطaliqu axadukum fayarkabu alxumuuqa buudi midkiin baa tegi markaasuu nacasnimo iyo caqli xumuu samayn markaasuu intuu ii yimaado wuxuu dhihi yabna cabaas yabna cabaas ibna cabaasow ibna cabaasow qiil ii raadi warkaasuu la imaan bu markii hore nacasnimu ku markii hore fiirsan maayo bu nacasnimu ku kicay hadhowna ibna cabaasow ibna cabaasow bal wax noo raad warkaasaad la imaanaysaan bu markaasaa ibn cabaas wuxuu yihi waina allaha qaal allana wuxuu yidhi buu yidhi waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqu min xayu laa yaxtasib allah ciddii ka baqa alla jid buu u sameeyaa wax kastoo ku yimaada jidku kuga bixi kaga bixi lahaa la siinaya soma wuxuu ku yidhi wa innaka lam tattaqi allah alla maada ka baqin marka haweentaada saddex isu raacisay alla maadan ka baqin cid alla ka baqi waayina jid uma hayo waay soma law ittaqayta allah la jacala laka makhrajan waay haddad ilaahay ka baqin ee furitaanka haweenta furayso jid baa lagu yeeli lahaa الله العاصي انك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا هذا والله كعصي كتكتو صدخدي اسراعيسي انو ميلاد كبخدو يقين كوما هي عصيت ربك وبانت منك امراتك بو الله لو وضع عاصي ناك هذين وي كاتكتو خلاص صدخدي دلقدود بكا ودا تغي حل كوما هي وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ina allaha qaal yaa ayuha annabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhunna liciddatihinna ayadaana allah soo dejiyey cabdullahi bni cabaas aharkiisaasi fii sunan abi daawuud buu ku yaallaa bisanadin saxiix asaguna muxuu leeyahay wuxuu leeyahay ninkii saddex israaciyey alluu caasiyey ibnu cumarna muxuu yidhi ninkii saddex israaciyey alluu caasiyey sidaana waxaa ku tegay imaam axmed cali raxmatullah marka dalqad qur-aankuna daahirkiisu waa saas dalqad laba soo ceshi dalqad labaad haddii duruuftu keento soo cishi bal qad saddexaad haday duruuftu keento oo kala dambeeya sidaas sunnada tayib wa fi riwaayati ukhra riwaaya kale waxa ku sugan qala abdullah ibn umar wuxuu yiri faraddaha alayya nabigu waa igu soo celiyay raddaha alayya waa igu soo celiyay ولم يرها من اوصل اركين شيئا وحموصل اركين يرها موصل اركين شيئا وحموصل اركين ولم يرها شيئا تاسي ابن عبد البر يعلمنا قاركود وحليه هو لفظ منكر walam yarahaa shay-an waxba lagama soo qaadin hadday tahay oo dalqadi ma dhicin oo wax loo xisaabiyey ma jiro lafdigaasi waa munkar buu waxaa ka badan ruwaadda warisay in furitaankii cabdullaahi bni cumar hal dalqada laga soo qaaday ama inaan waxba laga soo qaadin lafdigaasi waa laga xoog badan yahay haddii uu asaxase buu leeyahy waxaa lagu xambaarayaa oo laga dhigayaa lam yarahaa shay-an على الاستقامة شيء توصل وموصل أركي سيدان ابن حجر إيو الباني إيو ساسا يقلب توضو مريا أما لفظك والضعيف بنقل أما هدو سبناده معنى كلا الله سمينيه لكن بل قد من نقل انتاسي بالديدي هيو رواياتك سيدا شيئا يا متور بنا وقال وحول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت مركي ظاهر نقطه فليطلقها فرو أو ليمسكها هايست إذا طهرت لفظك لي ولفظ لسوق أبيه waana midka abu xaniifiya ay deliishana waxay leeyihiin dhiigga lagu furay duhriga ku xigaa lagu furi karaa dhiigga lagu furay waa lasoo ceshan kadibna duhriga ku xigaa lagu furi karaa waxaase lagaga jawaabay lafdigani waa xadiiskii oo la soo gaabiyey lafdiga intaa ka dheer waa kii soo hormaray oo xaydkaas lagu soo celinayo duhriga ku xiga waa la sugi xaydka ku xiga waa la sugi duhrigaa labaad isagoo loogu galmoo nin baa la furaya sida tafaasiishaasi lafdiga kala bixiyay ayaa sawaab ah waana sida ay culimmada soo sheegnay ay mareen hada wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi